alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed baabka sagaal iyo labaatanaad cismatu dami lmuslim wuxuu u baab yahay dhowrnaanta dhiigga muslimku uu dhowran yahay oo bimacnaa sharcigu u amray in la dhowro ayuu u baab yahay xadiiska koob iyo soddonaad can cabdullahi bni mascuud radia allahu tacaala canh waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen cabdullahi bni mascuud ilaa ralliha ah ka noqda cabdillaahiye qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi laa yaxillu damu imri'in muslimin laa yaxillu xalaal ma aha damu imri'in muslimin ruux muslima dhiiggiisu xalaal ma aha ruuxaasoo yashhadu an laa ilaaha ila allah ruuxaasoo qiraaya mid la caabudaa inaanu xaq ahayn ila allahu allah mooyaane sidaa qiraaya wa annii rasuulu ullah anna inaan rasuulkii ilaahay ahay sala allahu alayh wasalam qiraaya ayuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam dhiiggiisa in la daadiyo xalaal ma aha ilaa biixdaa halaas saddex sifo ama saddex khaslo midkood mooyaane si kale in lagu daadiyaa dhiiggiisa ma bannaana waxay yihiin khisaalka saddexdee dhiiggiisa bannaynaya waa naf loo dilaayo naf kaloo muslimada dilka uu dilay loo dilaayo ay annafsu tuqtalu biqatli nafsi nafta waa la dilaa oo waxaa loo dilaa qof kale oo muslima oo dhiiggiisu dhowran yahay dilista uu dilay oo si badheedha u dilay waa loo dilaa waaltayibu azaani iyo kii guur hore soo maray ee dabeedna sinaystay kaasna waa la dilaayo isagana waxa weeye waa in markaa dhagax lagu dilo oo la rajmiyo waa xad waalmufaariqu lidiinihi iyo ka diintiisii ka tegay altaariku liljamaaca waaltaariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca ka diintiisa ka tegay ee jamaacadana ka faaruqo jamaacatu lmuslimiin ka dhex baxay kaasna waxa weeye waa la dilaa oo waxa loo dilayaa murtadnimadaa loo dilaya rawahu albukhaariyu wa muslimun xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim lafdiga inoo qoranna waa la mid waalmufaariqu lidiinihi taariku ljamaca cagsiga ayaa caan ahaa laakiin lafdigan laftiisu waa la macno waa ka diintiisii ka faaruqay ee ka tegey ee jamaacatu lmuslimiinna ka tegey isagana waa la dilaayo waxaa loo dilaa yacni markaa liridda murtadnimadaa loo dilaya rawahu albukhaariyu wa muslimun xadiiska waxaa soo wariyay bukhaari iyo muslim baabkan sheikhu wuxuu kaga hadlayaa qofka muslimka inuu dhiiggiisu dhowran yahay iyo in wax la yeelo ama la dilaa inayna bannaanayn asalku waa inuu qofka muslimka dhiiggiisu macsuum yahay lafdiga cismadana waxaa laga qaatay xadiiskii umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaha illa allah w ani rasuulu اllah wyuqimu الصlaةa waيأtu الzakاة faida facaluu dalika faqad casamuu mini dima'ahm وamwaalhm lafdaة اlcisma xadiiskaasaa laga qaatay oo waxa uu nabigu sheegay salى اllahu alayه wasalam qofka muslimkaa shahaadanaya salaadaya ee zakada bixinaya inuu dhiiggiisii dhowray bimacnaa sabab lagu dhowro la yimi wuxuu la yimi sabab dhiiggiisa markaa in lagu dhowro keensanaysa sababtaasina waxay tahay waa islaamnimada u la yimi xadiid kale nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uhi ina dimaa'akum amwaalakum acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada yacni dhiigagiinna iyo xoolihiinna iyo cirdiyadiinna iyo sharaftiinnu qaarkiinba qaarka kale waa ka xaaraansan yahay sida xurmada bishiina tan a ah buu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam oo bil lagu jiray beledkiina tan ah kan ah oo beled xurmo markaa uu jooga oo maka uu joogay maalintiina tan ah oo yowma carafa nebigu sala allahu alayh wasalam uu joogay yacni saddexda saddexdaasaa lagu kala shabahay marka qofka muslimka ah waxaa waajib ah in dhiiggiisa la dhowro la ilaasho allahna wuxuu uhi wman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahanamu khaalida fiiha waqadib allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaba cadiima yani qof kastaoo muslima qofka badrheedh u dila qof muslima qofka badrheedh u dila waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahanamu khaalida fiiha waciid adag ayaa aayadda ku soo arooray abaalmarintiisu qofkaas waa jahannama isagoo naartaa jahannama ku waaraya waqadiba allahu calayhi walacanah ilaahayna waa u cadhooday walacanahu waa nacdalay wa acadda lahu cadaaban cadiima waxaanu u diyaariyey cadaab weyn ayuu u diyaariyey waa shan ciqaab shan cuquubaa la ysugu daray fajazaؤuhu jahannamu khaalidan fiiha waa mid labaad waqadiba allahu calayhi waa mid saddexaad walacanahu waa mid afraad wa acadda lahu cadaaba cadiima waa mid shanaad waa khamsu cuquubaat shan ciqaabood baa markaa loogu goodiyey qofka qof muslima badheedhu dira marka xurmada qofka muslimka aad iyo aad baa loo weynay waxaana laynoo tilmaamay khata' mooyaane si kale inuu u dilo inaynay ahayn wamaa kana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khata'a inay ka ma uga dhacdo mooyaane badrheer inuu u dilo inaynay ahayn xataa markay ka ma uga dhacdana waxaa laga waajibiyey diye iyo iyo kafaaro waa kii ka ma ahaa dilkii ka ma ahaa waxaa laga waajibiyey ee qof muslima la dilo ama muumina diye in la bixiyo iyo in kafaarana lala yimaado marka taasi waxay ku tusinaysaa sida xurmadaasi u weyn tahay bay ku tusinaysa xadiidkani wuxuu sheegayaa sababo ay dhici karto ama sababo ay markaa dhiigga qofka muslimka lagu daadin karo waxaanu sababaha nebigu ku sheegay sala allahu aleyh wasalam saddex sababood weliba waa lagu koobay saddexdaas waayo aqwa adawaati alxasri si wax loo koobo sida ugu xooga badan baa loo koobay waa nafyi istisnaa laa yaxilu damu imri'in muslimi yashhadu an laa ilaha ila allah wa ani rasuulu اllah ila biixdaa halaa marka culamadu waxay yidhahdeen aqwa adawaati alxasri si wax loo koobo sida ugu xooga badan baa lagu koobay nasna masalada xadiidku waa ku yahay waa ku cad yahay saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay cabireen daliil qoraxda ka cad mooyaane shay kale daliil qoraxda ka cad wuxuu sheegay oo kale mooyaane oo ku soo daray mooyaane wax kale laguma ziyaadin karo yani shayga lagu afraynayo lagu kordhinayaa ama lagu sii darayaa waa inay noqotaa yani daliil waadixa oo cad oo sida qoraxda u cad saddexda umurada xadiidku sheegay ta hore waa qisaas oo qof muslima markuu qof muslima oo dhiiggiisu dhowran yahay badrheer u diro waxaa ka imanaysa qisaas baa ka imanaysa kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla qisaastaana waxaa la door gelinayaa in loo dilo iyo in kale dadkii awliyada u ahaa ee dhaxal joojinayay ruuxaas badheedhka loo dilay iyagaa la door gelinayaa hadday qisaasta doora doortaan waa loo dilayaa haddaynay qisaasta dooranna oo ay yidhaahdaan markaa ma doonayno qisaaste waxaanu doonaynaa diyo lama dilaayo waxaa la siinaya magta watayib zani ka labaad waa ruux guur hore soo maray laba ha ahaado ama dhadig ha ahaado oo guurkaasna weliba guur saxiixa uu yahay galmana kusoo sameeyey oo dabeedna dib ka sinaystay isagana waxa waajiba in la dilo waa rajmi yani dhagax baa lagu dilaya nabiguna sala allahu alayh wasalam saxaabo zinaysatay waa rajmiyey oo wuxuu amray in la rajmiyo oo maacis iyo khaamidiyaba ay ka mid yihiin xadiis kale waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waqdu ya unaysu ila imra'ati hada fain ictarafat farjumha axaadiis badan baa ku so aroortay markii horena aayad qur'aana sheegi jirtay aayaddii laakiin tilaawadeedii baa la nasakhay xukunkiisa waa baaqi oo waxa saxiixa ku sugan in qur'aanka la akrin jiray uu ka mid ahaa alshaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuhuma albatata nakala min allah marka tilaawadeedii iyo akrinteedii baa la nasakhay laakiin xukunkeedu waa baaqi nooca kale saddexaad waa mid ridoobay oo diintii ka baxay jamaacat lmuslimiinna ka faaruqay isagana waa in la dilaa waxaa loo dilayaa isaga gaalnimo isaga gaalnimaa loo dilaya haddaba xagguu ka soo gelayaa isagu mar hadduu gaaloobay ila muslim dhiggiisu xalaal ma aha baa markaa xadiisku sheegayay ilaa biixda halaath yacni muslim wuu ahaan jiray qofkan ridoobay jawaabteedu waxay tahay isaga laftiisu muslim buu ahaa marka biictibaari maa kaan yacni halkaasaa saai ka dhigtay istisna waa inuu muslim hore u ahaan jiray marka kii muslimka ahaan jiray hadduu gaaloobo inuu waxaweeye dhiiggiisu bannaanaanayo oo in la dilo ay tahay ayuu xadiisku sheegaya xadiis kale oo saxiixa ku soo arooray nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam min xadiis ibni cabbaas man baddala diinahu faqtuluuh kii diinkiisa beddela faqtuluuhu dila ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam cali bn abi aalib waxaa dhacday dadka qaarkood inay ku talax tageen oo xadkiisi dhaafiyeen ay qaarkood caabudeenba ama ay ilaah ku sheegeen iyadoo nebiga sala allahu aleyh wasalam waktigii uu tegey ee u dhintay ay dhoweyd oo saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam ay nooshahay ayaa haddana dad islaamnimo sheeganaya ay gaaloobeen oo ay ku gaaloobeen yacni cid wanaagsan ku talax tag ku talax tageen raadkii nebigu waaba sii qoyana asxaabtii nebiguna sala allahu alayh wasalam wax fara badan baa noolaa marka waktiga caliy bna abi aalib waxaa soo baxay dad caliy bna abi taalib ku talax tegay oo ilaahba ka dhigtay haddana isu qaba inay muslimiin yihiin taasi waxay ku tusinaysaa haddii waktigaas cilmiga u badnaa dhimashadii noloshu nebigu noolaana ay dhoweyd oo waktigu dhintayba ay markaa ahayd wakti dhow asxaabtii nabiguna sala allahu alayh wasalam ay si fara badan u joogtay haddii dadka qaarkood guluwi saalixiinta qaarkood iyo dadka qaarkood oo wanaagsan ay ku talax tageen ay ku lumeen oo ay ku gaaloobeen wakhtiyada hadda aynu joognana waa uga awlaysanta waa uga dhowdahay inay dadka qaarkood ku lumaan oo ku gaaloobaan ku talax tagay saalixiinta iyo dadka wanaagsan iyo awliyada ay markaa ku talax tagaan oo xadkoodii dhaafiyaan oo ay dabeedna millada arrinkaa kaga baxaan waayo waktigeenu jahliga iyo aqoon darrada iyo xumaanta mid walba uu uga awlaysan yahay waktigii saxaabada waana uga dhow yahay waayo jahligaa fara badan aahaaru nubuwa ayaa zamankeedii fogaaday jahligii ayaa farabatay cilmigii ayaa yaraaday bidacii iyo xumaanihii iyo bidcooyinkii baa markaysaga aad iyo aada u batay marka waxay ku tusinaysaa inay dhici karto dadka qaarkood inay sidaasoo kale u lumaan waana dhacday dadka qaarkood inay ku lumaan iyagoo u isu qaba inay wax hagaajinayaan ay haddana markaysaga wax kharibayaan waxayna isu qabaan inay wax hagaajinayaan wayaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca cali bn abi aalib waxa uu sameeyey dadkii caynkaas ahaa ee umuuraha ku dhacay inuu markaa godad u qodo dabeedna dab lagu shido dabeedna dabka marka lagu shido dabeedna uu yidhahdo ku gura uu yidhaahdo ku gura yani waa gubay lama ra'aytu alamra amra munkara ajajtu naari wa qumbura markaan arkay buu ihi arrin xun dabkaygii baan shitay buu yidhi qumburna waa u yeedhay maa ninkii ka mas-uul ahaa yacni ciidamada markaa ku guraayay dabkaas waa ninkii haystay cabdullahi bnu cabbaas markuu arrinkaa maqlay wuxuu yidhi aniga haddaan ahaan lahaa ma gubeen buu ihi sida cali u gubay laakiin waan dili lahaa waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa u ihi man badala diinahu faqtuluuh kii diinkiisa bedela dila ayaa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam kaanoo taa ku camal falaya waa dili lahaa laakiin ma gubeen buu saasuu markaa eh, cabdullahi bnu cabbaas oo isaguna yidhi radia allahu canhu ahlucilmigu waxay yidhahdeen <clears throat> ruuxa markaa diinka bedelo gaalooba waa in istitaaba la weydiiyaa oo la yidhahda ka toobad keen hadduu ka toobad keeno waa la daynaya hadduu ka toobad keeni waayana waa la dilaya ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan kalimaam shaaficiyi masalan in murtad kasta tawbad la weydiinaayo waa istitaaba lagu samaynaayo hadduu ka toobad keeni waayo un baa la dilayaa bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay kala saareen yacni murtadiintay kala saareen markaasa waxay yidhaahdeen murtadka riyadiisu ay tahay murtadka riddadiisu ay tahay riddadiisu ay tahay mid waxa weeye ziyaado ay ku timi oo ku dhacday oo muqallado ay noqotay ridda muqallada waxay ka cabbiraan oo sida inuu gaalnimadii ku noqnoqdo sida nooca zindiiqa la yidhahdee kufriga qarsanaaya sida waxa weeye ka nebiga caaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen kuwaas iyaga tawbad lama weydiinayo kuwa iyaga tawbad lama weydiinayo culamada sidaa ku tagtayna waxaa ka mid ah imaam axmed ibnu xambal iyo imaam malik almuhim faraxa caynkaas ama mas'aladaas waa mas'ala farciya ay culamadu isku khilaafeen waxayna culamada odhanaysaa kuwa istitaabo laguma samaynayo ay u cuskadeen oo ay yidhaahdeen riyad riddadiisu riddadiisa ama gaalnimadiisu kaas waxay tahay mid ziyaada marka ay ku dhacdo muqallado ah qaarkoodna wixii inuu ka noqdiyo in kale ma kala garan karno oo ka kufriga qarsanayay haddaynu idhahno ka noqo kufrigibuu sidii isaga qarsanayaa awalbana islaamni waa muujisanayo markaa dee sharkiisi iyo beladiisi inay baaqi noqotaa ka dhalanaysa asbaabtaasay u almuhim waxaa loo yidhi ruuxa murtadka ah ee gaal gaaloobay dila waxaa loo yidhi waxay tahay waa xifdi liddiin waa ilaalin diinta la ilaalinaayo waayo raasamaalkii dadkii muslimiinta ahaa waa islaamka raasamaalkiisii gaaladu inay soo islaamtana waa ribx iyo macaash wey kuwii islaamnimada ku sugnaa inay islaamnimadii ku sugnaadaana waa ina iyagu gaaloobinna waa raasamaalkii waxaanay ahlucilmigu yidhahdaan xifdu ra'si maal muqadamu cala ribxi raasamaalka in la ilaaliyo waxaa laga hormarinayaa macaashka waa laga hormarinayaa qof gaal ahaa inuu soo islaamaa waa macaash waa ziyaado wanaaga laakiin asalkii in la ilaaliyaa ka horeysa oo raasamaalkii la ilaaliyo in macaash iyo ribxi la raadiyo ka zaaniga ah ee muxsanka ah ee guur hore soo maray in isagana waxa weeye la rajmiyo waa xifdi yacni nasabka markaysa waxaa la ilaalinayo wey qofka muslimkaa ah, qof kaloo muslima oo macsuumu dam ah oo dhiiggiisu dhowran yahay dila dilka isagana la dilayaana oo qisaas loo dilayaana waa xifdi yani marka nafta la ilaalinayo xifdu nafsi weeye marka saddexdan umuuradii lasoo reebay mid waa lixifdi annafsi nafta in la ilaalinayo daraaddeed ayaa qisaasta loo sharci garayay midna waa lixifdi nasab midna waa lixifdi diin ashyaa kale culamada qaarkood ku daraan ay ku ziyaadiyeen ashyaada ay ku kordhiyeen waxaa ka mid ah yacni saa'ilkii ama horarkii baa ka mid ah qofka naftiisa ama maalkiisa yacni markaa kusoo weeraray difaaca layska daafacayaa ka mid ah waxaa ka mid a ah bukaadi lala dagaalamayaa ka mid ah waxaa ka mid a xiraabadii baa ka mid a inama jazaء اladina yuxaaribuuna allaha warasulah wayascuna fi اlardi fasada an yuqataluu waxaa ka mid ah ashyaada ay culamadu ku dareen ashyaa axaadiista qaarkood ku soo aroortay axaadiis sixadooda la isku haysto sida faktulu faacila walmafcuula bih xadiidka sheegaya oo kale shaqadii lud ruuxa sameeya ka samaynaya iyo ka lagu samaynayaba dila taasoo kale xadiiskaasoo kale sixadiisa waa la ysku haystaa lakin bacdu ahli cilmi waa quweynaya bacdu ahli cilmi waa quweynayaan waxaa ka mid a man ataakum amrukum jamiicu calaa rajulin yuriidu an yufariqa jamaacatakum faqtuluuhu xadiiska aynu soo maray ayaa ka mid a culamada qaar waxay ku dareen taariku salaadkaa ka mid a kasalan iyo wax lamida uga tegaya oo ku adkaystay salaaddii inuu sidaa uga tago atay jamaahiirta culamadu qabaan in la dilaayo marka bacdu ahlicilmi halkaasay geliyey laakiin sida saxiixa calaa kulli xaal taas waxay tahay taariku salaadka ku saabsan siday bacdu culamaai almuxaqiqiin ay mareen hadduu ruuxu ku adkaysto salaad la-aanta oo uu yidhaahdo markaysaga ma tukanaayo oo lagu yidhahdo waa lagu dilaya haddaad tukan weydo oo u yidhahdo idila tukan maaye oo uu dilka ka doorto inuu salaaddii ictiqaadsan yahay kama suuragal ah ee haddii la dilo waxaa la dilayaa isagoo murtada waayo xaalka caynkaasa baatinkiisii waxaa lagu ogaaday inaanu qirsanayn salaada waa ilaa hadduu qirsanaan lahaa dilka kama doorteen dilka kama doorteen ashyaada kale culamadu ay sheegeen haalibkoodu waxay yihiin waa min baabi almuqaatala oo wax ku saabsan yacni muqaatalo ku saabsan oo ruuxii haddii la qabto aan la dilaynin laakiin intuu dagaalamayo lala dagaalamayo intuu dagaalamayo lala dagaalamayo waxaa ka mid a horarka yani waxaa la yidhi iska daafaco la dagaalan laakiin dagaalkii hadduu gabo in nafta laga jaroo la dilaa ma banaana oo nabiga sala allahu alayh wasalam markuu ninku yidhi yaa rasuul allah ara'ayta in jaa'a rajulun yuriidu akhda maalii waxaad ka warantaa hadduu nin ii yimaado isagoo doonayo xoolahayga inuu qaato qaala falaa tucطihi maalak wuxuu nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam ha siinin xoolahaaga ha siinin qaala falaa tucطihi maalak su-aashan hadda aad maqlayseen waxay ku saabsan tahay ruuxii qof markaa muumina dilaa waa taa aayaddu sheegtay shanta ciqaabood ay ka mid tahay inuu naarta ku waarayo jahannama axaadiistuna waxay sheegtay qof muslimi inaanu naarta ku waarayn sidee loo kulminaya taa jawaabteedu waxay tahay ahlu cilmigu wejiyo badan bay sheegaan oo loo kulminayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen khuluudka laba nooca iyo waaritaanka waxaa jira khuluud akbar iyo khuluudun duuna khuluud khuluud weyni badan aan isagu nihaayo lahayn iyo dhammaad iyo khuluudun duuna khuluud iyo waaritaan waaritaanka weyn ka sokeeya kamaa yuqaalu kufrun duuna kufrin sida loo yidhahdo kufrun duuna kufrin ayaa waxaa loo odhanayaa khuluudun duuna khuluud ama khuluud akbar iyo khuluud asqar sida loo yidhahdo kufri akbar iyo kufri asgar waana dhacdaa khuluudaan abadi ahayn oo muddo badan ah in khuluud lagu iطlaaqo carabtu waxay yidhahan aljibaal alkhawaalid buurahoo kale waxay yidhahaan buuraha waaraya dee nihaaya inay leeyihiin dhammaad bay leeyihiin wayas'aluunaka can iljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfa fayadaruhaa qaacan safsafaa laa taraa fiiha ciwaja walaa amta yani wakti buurahan ay baabi'i doonaan baa jiri doontaa marka khuluudka marka boqorada qaarkood ama madaxda qaarkood loogu ducaynaayo oo khallad allaahu mulkak ilaahay mulkigaaga ha waariyo ama hay hay weligaa hay waxay ku saabsan tahay waa khuluudun duuna khuluud waa waaritaankii weynaa mid ka sokeya waa la garanaya qofkan inuu dhimanayo taasi waa jawaab jawaabta labaad waa in la yidhaahdo dembigan uu la yimi wuxuu ahaa sabab keensanaysa waaritaankan lowla almaanic waa sabab keensanaysa in naar lagu waaro abad alaabaad haddaan maanic jirin maanicaasina wuxuu noqonayaa in asluliimaan qofku hayso asalkii tawxiidka ama asalkii iimaanku inuu ku sugan yahay haddii asalka islaamnimo ama iimaan ku sugan yahay naar kuma waarayo waxaa la ogsoon yahay ruuxu ruuxa kale uu dhexal joojinaayo wuu dhexlayaa marka qaraabanimadii ama ruuxu ruuxa inuu eh, waalidkii yahay ama labadii ruuxa isqabay waxaa ku sugan sabab keensanaysaa inay isdhexlaan oo sawjku sawjadiisa waa dhaxlayaa sawjaduna sawjkeeda waa dhaxlaysaa ninki iyo gabadha isqabaa waa isdhaxlayaan labada ruux ee isdhalay waalidki iyo waladkuna waa isdhaxlayaan laakiin waqtiyada qaarkood waxaa dhacdo inaanay isdhaxlin maxaa keensanaya inay isdhexli waayaan wax markaa baajiyey baa meesha yaalla waxaasi waa maxay waa ikhtilaafu diin waa sida labada diina inay kala duwan tahay oo midna muslim uu noqdo midna gaal noqdo laa yarisu lmuslimu alkaafira wala alkaafiru lmuslima marka sidaas oo kale sida labadaa ruux isdhalay ay isu dhaxlayaan haddii maanic diida aynay jirin ayuu ruuxuna hadduu dil muslima qof muslima marka oo macsuumu dam ah oo dhiiggiisu dhowran yahay uu dilo badrheedhna u dilo ay tahay dembigaasi mid keensanaya inuu naarta ku waaro haddaan maanic jirin jawaabtaasi waa jawaab fiican lafteeda culamada qaarkoodna waxay ku xambaareen oo yidhahdeen waxaa lagu xambaaraya oo hadduu xalaashado lakin jawaabtaasi waa laga qawisan yahay adugu ilaa toddoba jawaabood bay culamadu kaga jawaabeen saddex ka mid aynu hadda tilmaanay wa fiiha alkifaaya taa jawaabteedu waa saas talabaad oo ku saabsan oo su-aasha aad sii raacaysay bal waxaad ka warantaa haddii qofku uu dilo qof muslima markaysagaa uu dilo laakiin qofka muslimkee uu dilay aanu ahayn mu'min aanu ahayn ee bimacnaa uu faasiq yahay waxaa loo jeedaa muumin dee ilaaqan aanu ahayn walow muumin muqayada ah haba noqdo noocay culammadu yidhahdaan mu'minu biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi marka ka ruuxaa dila isaga ka warran ciqaabtaa muu yeelanaya jawaabteedu iyaduna waxay tahay haddii uu fisqiga uu la yimi ay tahay wax dhiiggiisii banaynaya sida zani lmuxsan oo kale oo sabab cad dhiiggiisa bannaynaysa hadday taho macsuumu dam aanu ahayn xaalka caynkaas ah waciidkiiyo goodigu markaa ku kuma dhacayo oo isagu markaa min ahlilwaciid noqon maayo kuwa naarta loogu goodiyey kama mid aha waayo ruuxu dhiiggiisu bannaan yahay buu markaa dilay asbaabihii laga soo reebay baanu markaa gelayaa inuu markaa cidda markaa uu dilay sabab cad oo dhiiggiisa banaynaysaa ku sugnay laakiin haddii sabab cad dhiiggiisa banaynaysaa aynay jirin una faasiq yahay muslima waciidkiiyo goodigu waa ka imanaya waciidkiiyo goodigu waa ka imanaya inay si kale dembi weyihiin ruux saalixa iyo ruux daalixi waa jiraa laakiin xagga xurmada dhiiggu inuu dhowran yahay waa iskaga mid mar haddii sabab dhiiggiisa bannaan yahay soocadi aynay jirin marka taasna waciidku waxa weeye waa ku yani marka waa ku soo aroorayaa waana loogu goodiyayaa ciqaabtaasina waxa weeye mucarad buu yaho waa u bandhigaya su-aasha saddexaad ee lasii sii raacaysay waxay ahayd ruuxii qof muumina dila oo bareerka u dila qofkaa muuminka oo dhiiggiisu dhowran yahay oo dabeed loo qisaasay dembigii ma ka dhacayo mise kama dhacayo taana jawaabteedu waxay tahay qisaasta keliya dembigaasi kuma wada dhacayo waayo qofkan muuminka ah ee la dilay saddex xuquuqood baa ku kulmay saddexdaa xaq waxay yihiin xaqullahi iyo xaqulmaqtuul iyo xaqu awliyaai lmaqtuul xaq ilaahay waa ku jiraa oo ilaahay wuxuu xaaraantinimeeyey in la dilo marka marka la dilo xaq ilaahay waa lagu xadgudbay xaqa labaad ee ku sugani waa xaqu lmaqtuul waa ka la dilay xaqiis xaqa saddexaad waa xaqu awliyaai lmaqtuul dadkii awliyada u ahaayee yacni markaa qaraabada la ahaa ama dhexal joojinayay waa xaqay ku lahaayeen xaqullaha wuxuu ku dhacayaa xaqa ilaahay tawbo ayuu xaqa ilaahay ku dhacayaa oo ruuxu toobad keeno xaqu awliyaa ilmaqtuul kuwan wax laga dilay ee maydka la qaraabada ahaa ama ruuxan la dilay la qaraabada ahaana xaqoodu iyagana wuxuu ku dhacayaa laba shay mid in ruuxii loo qisaaso loo dilo ama in waxa weeye dilkii loo dilaayay iyagu markaa ay taa aynay qaadan ay diyo qaataan iyo mag mag inay qaataan marka markay mag qaataan amaba ruuxii loo qisaaso labada arrin mid haddii la sameeyo xaqu awliyaa ilmaqtuulna waa dhacay ruuxii la dilay dadkii la qaraabada ahaa xaqoodii iyagana wuxuu ku dhacayaa qisaastaa ama diyada ah xaqii saddexaad baa soo hadhay oo ku saabsanaa xaqul xaqulmaqtuuli kan la dilay xaqiisii waata axaadiista ku soo aroortay aakhiro marka lasoo saaro ruuxaa la dilay waxaa lasoo saaray iyadoo dhiigu ka da-aayo oo nabarkii ku yaallo ayaa lasoo saaraa markaasaa dhiig iyo sidaa uga uga soconaya ayuu ruuxii yacani qabsadaa markaasuu yidhahdaa ilaahayow kan weydii wuxuu igu dilay sal haadaa lima qatalanii dhiiggiina waa ka socdaayo waxa weya nabarkii baa ku yaalla markaa la soo saaro marka xaqu yani xaqu lmaqtuul isagu muxuu ku hadhayaa ahlu cilmiga badankoodu waxay yidhaahdeen tawbadda uu toobad keeno hadduu toobad nasuuxo dhab ah ruuxaasi toobad keeno ilaahay waxa weeye kaana waa ka raali gelinaya oo bedel kaluu siinayaa markaa iyo ciwad ayuu siinayaa ayay yidhaahdeen ahlucilmigu saas iyadaa bay yidhahdeen jamaahiirtooda culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya xaqaa kale tawbad kuma dhacayo waa in xasanaadkiisa wax loo jaro mooyaan oo qayb eh, ajarkiisii kamida la siiyo ruuxaas oo lagu eh, bedel looga dhigo mooyaane kagama hadhayo tawbad uu toobad keenay hadalka cabdullahi bnu cabbaas laga soo naqliyana culamada qaarkood xaqulmaqtuuli bay ku xambaareen marka almuhim arrinka ku saabsan dilka qof muumina la dilo oo xaq xaqdarre lagu dilaa arrinkaasi aada iyo aad ayuu markaa u weyn yahay aad iyo aad buu arrinkaasi u wen yahay sharciguna u adkeeyey sharciguna u adkeeyey culamadu khilaafka isku khilaafayaan tawbad ma leeyahay mise ma lahana waxaad ka garanaysaa weynida uu arrinkaasi wen yahay baad ka garanaysaa laakiin jamaahiirta culamadu waxay qabaan in tawbad leeyahay waana sida saxiixa ah waana sida adiladu markaysaga ay tilmaamayso waayo dembi waxa ugu weynaansha badan gaalnimo gaalnimaduna tawbad waa leedahay binafsi lqur'aanna ilaahay wuxuu sheegay dembi oo dhan inuu dhaafaayo waxaana loo jeedaa waa ruuxii toobad keena ina allaha yakfir dunuuba jamiica qatl iyo kayrkii lama kala saarin marka sida saxiixi waxay tahay jamaahiiru ahlicilmina ku tageen inuu tawbadda dembigaasi ku dhacayo waa dhici kartaa xasanaadkiisa wax ka mida in loo jaro laakiin kollayba hadduu toobad keeno looma ciqaabaayo oo naar markaysagaa uma gelayo dilkaa uu qofka muuminkaa markaysagaa dilay yani marka waxa weeye ruuxaana ilaahay si kale ayuu u raalli gelinayaa waase dhici karta xasanaadkiisa muqdur ama qayb ka mid ah in loo jaro beddel kalena ilaahay siiyo wallahu aclam su-aashani waxay iyaduna kusii saabsan tahay dadka waxa weeye afraaddooda ama aaxaad unnaas ma iska fulin karaan ashyaadan ku saabsan yacni ruuxa zaaniga muxsankaa inay ama dilaan ama ruux marka isagaa gaaloobay inay markaa dilaan taasoo kale ma samayn karaan taa jawaabteedu waxay tahay maya waxyaalaha xuduudda ku saabsan ama xaddulxiraaba ha noqdo ama waxa weeye ha noqdo khawaarijta dagaalka lala dagaalamayo ama ha noqdo yacni murtadka dilka la dilaayo ashyaada noocaasa waxa iska leh xukuumad baa markay markaysagaa furin karta laakiin dadka afraaddoodu ama koox ama afraad is urursatay inay yidhaahdaan marka waxaanu samaynaynaa xuduuddii baanu oogeynaa ama ruuxa markaa ridoobaanu dilaynaa yacni waxa weeye ta noocaas oo kalea inay sameeyaan ma aha waa arrin khalada ah. waayo fitna iyo fasaad baa ka dhalanaya shareecaduna waxaa fasaadka waxaa la yidhaahdo Eh, albaabkiisa waa awdaayo waa xidhaa albaabkiisa waa xidhaa marka xuquuqda caynkaasa cidda samayn karta ee fulin karta waxay tahay waa cidda markaysaga awoodda u leh markaysaga weeye waana markaysaga xukuumadu unbaa samayn karta cilmiga qaarkoodna waxay kusoo naqliyeen ijmaac culamadu isku waafaqsan yihiin inay marka waxa way xukuumadii la gaar tahay waana aan nnaas ayna iska samayn karin sidaas iyada ah ayay ahlucilmiga qaarkoodna ijmaac kusoo rareen oo ay markaysaga ku tilmaameen camalka muslimiintuna ay samayn jireenna saas iyadaa buu ahaa haddii la eego waktigii saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo quruuntii khayrka lahayd waktigii salafka ma dhici jirin axaadu nnaas inay arrinka noocaas oo kale iskaga tallaabsadaan inay iskaga tallaabsadaan ma dhici jirin ahlucilmiguna waxay nasgareeyeen hadduu ruux yacni ku tallaabsado arrinka noocaasoo kale ah oo ruux dhiiggiisu dhowran yahay uu dilo ruux dhiiggiisu aanu dhowrnayn baan u jeedaa ruux dhiiggiisu aanu dhowrnayn oo sharcigu dhowrin sida zaani muxsan masalan ayuu dilay yani wuxuu markaa sameeyey ruuxaasi yani markaa khalad buu sameeyey khalad ayuu markaa sameeyey yani khaladka caynkaasee uu sameeyeyna tacziir baa lagu samayn karaa oo waxa weeye waxa markaa bannaan ruuxaas inuu xaakimku ciqaabo ayaa bannaan inuu ruuxu inuu xaakimku ciqaabo ayaa markaa bannaan bay ahlu cilmigu nasgareeyeen oo markaysaga waxba tilmaameen oo a'imaduna markaysa markaa ay sheegen imamu shaaficina waa ku sheegayaa kitaabkiisa marka alum la yidhaahdo waa ku tilmaamaya marka calaa kulli xaal mas'aladii hore aanu noqono masaladii hore waxay ku saabsanayd oo aynu ka hadlaynay ashyaadaa kale adiladu marka ay sheegtay waxay u badan yihiin ashyaa min baab almuqaatala ah laakiin ma aha ashyaa yani waxa weeye ruuxii marka la qabto in la dilaayo iminka ruuxii waxa weeye saa'ilka ahaa yani waxaa la yidhi marka waxay la dagaalamay ara'ayta in jaءa rajulu yuriidu ahda maali qaala falaa tucطihi maalaka waxaad ka warantaa baa lagu yihi nabiga salى اllahu alayه wasalam hadduu nin yimaado isagoo doonayo xoolahayga inuu qaato qaala falaa tucطihi maalaka ha siinin baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam xoolahaaga qaala ara'ayta in qaatalanii waxaad ka warrantaa buu yidhi hadduu ila dagaalamo qaala faqaatilhu la dagaalam buu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam qaala ara'ayta in qatalanii qaala fa anta fi ljanna qaala ara'ayta in qataltuhu qaala huwa fi nnaar yacni xadiidkaa waxa uu nabigu tilmaamayaa sala allahu alayh wasalam in lala dagaalamo ayuu tilmaamaya marka muqaatalada la amrayaa waa min baabi almufaacala mufaacaladu waa maxay waa yani in faacilka iyo mafcuul labaduba inay wadaagaan ficilka waa mushaarakatu alfaaciliyati walmafcuuliya markaa lagu fasiraa yani markaa mufaacalada mushaarakatu alfaaciliyati walmafcuuliya faacilnimada iyo mafcuulnimadaa la wadaagayaa oo mid waliba wuxuu noqonayaa faacil iyo mafcuulba waa noqonaya haddii la yidhaahdo hebel iyo hebel baa dagaalamay mid walba dagaalku waa ka xasilay marka qaatilhu faqtulhu lama odhan qaatilhu baa la yidhi marka qaatilhu waxay sheegaysaa addafcu bilashal falashal kolba sida suuragalka in lagu daafacayo kolba sida suuragalka in lagu daafacayo waxaana laga qaadanayaa hadduu dagaalkii gabo oo ama uu cararo ama uu dhaawacmo oo heer aanu dagaalami karin uu gaadho inaan waxa weeye marka lana baacsanaynin la eryanaynin inaan naftana laga jaraynin taas iyadaana waa laga qaadanaya taasna waa laga qaadanaya waata axaadiista soo aroortay marka ruuxu salaada uu tukanayo oo ruuxu is yidhaahdo hormar yani waxa weeye fadra naxrahu yani markaa waxa weeyaan halkaa dhuuntiisa markaa daafaco bimacnaa dib u riir hadduu ku soo noqdo riwaayaadka qaar baa sheegaya faqaatilhu faqaatilhudaasi meel walba waxay noqonaysaa bixasabi kolba qadarka ku habboon bay noqonaysaa oo ninkan hadda markaa doonayo inuu meesha maro waxaa laga tilmaamayaa un sida loo daafacayo ee loo riixayo in lasii adkeeyaa laga tilmaamaya laakiin dee inaad toori ula soo baxdo ninkii ku hormarayay salaada faqaatilhu baan cuskanayaa aad tidhaahdo nebigu ma yidhi faqaatilhu yani oo dabeedna markaysaga toorri aad ula soo baxdo markaysaa meesha kuma jirto meesha kuma jirto waxay culammadu yidhaahdeen baabkaa ku saabsan muqaataladu iyo mudaafacadu waa marka addafcu bilashal falashal siday markaa umuru u kala fudud yihiin loogu daafaco hadduu wax yar ruuxu ku tegayo wax ka badan inuu ku isticmaala uma banaana masalan ruux baa soo doontay waaba horar horarkii markuu soo doontay yani wuxuu sitaa budh baabuu sitaa budh ayaa sitaa inaad waxa weeye budh markaa la dhacdo oo marka waxa weeye waad eh, iskaga daafici kartaa kiisa waad iskaga daafici kartaa marka inaad tirahdo xabad baan iskaga dhufanaya markiiba anigaan markaa wax ka yar inuu ku tegayaba aanan eegin ya naftaadina khatar aynay gelin yani waxa wey kuma bannaana kuma bannaana marka hadduu cararo inaad eryataa kuma banaana hadduu dhaawacmo oo dagaalkii gabo inaad waxbay la dagaalantaa kuma banaana hadduu isdhiibo markaysa markaa waxaan yani u ka baxo dagaalkii inaad dishaa waxa weeye horornimada waa ka baxay yani muqaataladii markaa ma taal marka waxa kala duwan baabulmuqaatala iyo baabulqatli baa kala duwan marka waxa weeye ahlucilmiguna waxay yidhaahdeen ma aha mid kastoo muqaataladiisu bannaantahy qatligiisuna inuu banaan yahay faqatiluu lati tabqi xataa tafiya ila amri illah buqaadaba muxuu ilahay yidhi la dagaalama ilaa amarka ilaahay usoo noqonayso haddana ahlu cilmigu waxay isla ogol yihiin buqaadda kooda dhaawacma inaan la dhaawac tirayn kooda la qabto inaan la dilayn kooda carara inaan la eryanayn marka muqaatalad iyadoo la amray haddana qatligiisa in loo qasdo oo loo badheedhaa ma banaana laakiin haddii difaaca layska daafacayaa yacni waxa weeye oo wixii ku munaasibkaa marba la yskaga daafacayo ay keensato inuu marka waxa waxaweye sidaa ku dhinto yani waxa weeye waa hadur markaa waa ka kac wax ka soo qaad male yani qisaas male diye male kafaaro male intaa midna male nin baa markaysaga laba saxaabi ayaa isdilay dabeedna mid baa kii kale qaniinay kii la qaniinay baa markaa gacantii uu ka qaniinay ayuu xoog usoo dhuftay ilkii baaba soo raacay ilkii markay soo raaceen bay nabiga isula yimaadeen nebiga markay isula yimaadeen ayuu nebigu wuxuu sheegay inaan ilkahaasi qaan lahayn markaasuu nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam ayadacu yadahu fi fiika taqdimuha kama yaqdimu lfaxlu yani haddaanu yani soo dhufan gacantiisa ma wuxuu u daayiyaa afkaaga inuu ku sugnaato o aad saa u qaniinsanaato oo sida markaysagaa awrku markaa yani baarqabkii wax u oo kale adoo u qaniinsan miyuu kuu daayo haddaanu iska soo dhufan marka idan waxay culammadu ka qaataan shaygii sharcigu idmay oo uu fasaxay inaan waxa weeye markaa wax qaana inaanu lahayn shaygaasi markaysaga hadduu mar ma'duunun sharcan uu yahay qaan ma leh qaan ma leh marka calaa kulli xaal yani xadiidka liwaadku hadduu asaxo waxay culamada qaarkood geliyeen baabka zinada calaa kulli xaal waxaa ka fiican markaysaga in lagu sii daro oo la yidhahdo waa shay afraad hadduu xadiidkaasi asaxo ahlucilmiga qaarkoodna waa saxiixiyeen ahlucilmiga qaarkoodna waa saxiixiyeen qaacidadu waxay tahay ashyaada xadiidku sheegay shay cad oo burhaan iyo daliil cad loo hayo mooyaane shay kale laguma sii dari karo laakiin shaygii daliil cad loo hayo in dhiiggiisa ruuxa la daadin karo markuu la yimaado waa lagu sii darayaa waa lagu sii kordhinayaa yacni marka qaacidadu yacni sidaas yadaa weeyi halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk